wuxuu ka bilowday saxan baastaa saxankaas baastaa nimankaana ah nin kamid ahay u guraay maqaayada uu dhex joogay hal kaloo mooryaan ahaa soo galay wuxuu maagay saxankii baastaahay gacanta la gasho dad iska dhintay oo qof ayna wax sii hayne saxankii baastaahay mugii ay gacanta gashaday kii kale markuu iga leexiyo midna nadeel ay baxabado uga jawaaba ma garan iimahow ku dhacay in indaw maqaayada kasoo baxa asigana hal kaleo halka la socda asigana uu aardilo lamaduuri miyay iskula dhinteen saxankii baasbaa idoon wax laga cunin oo maqaayadid dhexdiisa ku baryo kadib dagaalkii qarxay labada nin ee dhimatay <clears throat> eheladu ma dadka la waxaan waa wada mooryaan isku qabiil qabiil ee eh, lamaday qabiilaha haddana isu soo duushay xabaday nafta isaga qubaan dadweyneymihii jooganaa dee qaar badanaa ku dhaawacmay hadda laakiin wax dhimasha ma jiraan alxamdulilahi iyagoo waaga hadda sidii isu xabaday haaye saddex maleeshiyaadana ay dhaawac yihiin oy koobtu yaaliin haddana gaaladi gafuurada weyneedaa tiri waxay u qabtay in xarakada shabaab ay soo gashay waxay ahaayeen oo dhanay haddana ayi kiis kula ritay yacni eh, ciidamada kale ee kufaarta afrikaanta ayaa ku qaldamay maleeshiyaadka dagaalamayay ah, y eh, waa kuqal kuma qaldamana inay ayuka isdilayaan waa dayayeene ayugu haddaan eh, kalama ma jecla soomaalidan ah, nin mujaahid ha ahaada amba hal gaalo ayaga la safan ahaadee ayuka way sugusiyo mugay un isxabadeeyeen warba waxay is dheheen ayaan laydinkugu soo dhacdhuumana adugu waxay haayeen ayka ku rideen iyo shacabka waa gartay dagaalka uu yaraan imise ayuu socday marka waa orax dhacsadaba haddaba waaga sida loo kala fadhaa hadda wax waan waana iyo wax heshiis ee wax ka jira ma jiraan lamada qabiilo isdishay beledka lamadiisa geysay ku kala aruursadeen waxay hub iyo ciidan haysteen dhowaan maleeshiyaadkan weeraro kala duwan ayay kula kulmeen ee gudaha degmada mahadaay dhexdooduna way islaynayaan